قال المصنف رحمه الله وعطف النسق بالواaw شharx shiikhu الرaaبiع min التawaabici tawaabicda kooda afaraadi tawaabicda kooda afaraadi caطfu nasqi weeye waqad madaa tafsiir اcطf aan soo dhaafnay tacriifu cabdi naskhi fa ama nasku fa waxa weeye ataabicu waa midka wax raacaya almutawasidu ee lakala dhexgelaya baynahu asaga wax raacaya wa bayna matbuucihii kuu raacayay ay kala dhexgelayaan axadu xuruufi alcadfi xuruuftii cadafka mid ka mida alaati ee imaanaysa dikruhaa xusideedu waayahay walam axidhu bixaddin wax qeexida uma samayn kan liwuduuxihi inuu iskaba cad yahay oo faahfaahin fara badan uusan u baahnayn calaa annanii laakiinse wuu yidhi fasartuhu waxaan ku fasiray biqowlii ah bilwaawi baan ku fasiray ilaa aakhirih maxaa yeelay fa inna macnaahu macnihiisu waxaa weeye anna cadfa annasqi huwa alcadfu waa midkii lagu cadfay bilwaawi iyo walfaa'i iyo wa akhwaatihimaa watacaradtu waxaa u banbaxay bacda dikrii dikre dikrii sheegiddeedii aan sheegayay kulla xarfin xaraf kasta sheegiddii aan sheegayay waxaa u banbaxay bitafsiili macnaahu macnaha xaraf walba uu leeyahay inaan hee in aan sheego aan ku daro macaani xuruufi alcadfi wahiya limuطlaqi اljamci wahiya wawd baa laga hadlaya wahiya wawdu limuطlaqi اljamci jamac inay sheegto qura weye macnaheedu macna alwaawic qaala saraafiy wuxuu yihi ajmaca naxwiyuuna waxay isku waafaqeen iyo walugawiyuun naxwiyiintu waa markii naxwada la dejiyey culimmadii ka dambeysay luqawiyiinna intaa naxwada la dejishin culimmadii joogtay iyo luuqadda ka sheekeynaysay wey oo min albasriyiina iyo walkuufiyiina waxay isku waafaqeen calaa ana alwaawa wowdu liljamci jamac xukunka in la wadaago keliya inay sheegayso min gayri tartiibin ayadoo hee aan la kala horin oo aan la kala horaynin ama cidda horeysa aan la sheegayn keliya waxay sheegaysaa xukunkan in la wadaagay bas wa waxaan dhahayaa buuyii tusaalaan ku siinayaa idaa qiila markaan dhaho jaa'a zaydun zayd ayaa yimi wa camrun iyo camar baa yimi fa macnaahu waxaa weeye annahumaa labadoodu ishtarakaa waxay wadaageen fi filmajii'i imaanshahay wadaageen warkama ku dhaco intaas inay imaansho wadaageen ayay wawda kuu sheegaysaa wax kala kugu dari mayso uma kadibna yaxtamilu wuxuu xambaarayaa alkalaamu warkaa zayd iyo zayd iyo camar baa yimi warka ah wuxuu xambaarayaa alaada macaanin saddex macno midkood axaduhaa waxaa weeye axadahaa waxaa weeye an yakuuna jaa-a inay wada yimaadeen hal mar inay baa kasoo wada galeen sukuumaa wathaani waxaa weeye an yakuuna inuu ahaado majiihuuma imaanshahooda cala tartiibi inay kala horeeyeen oo zayd horeeyey camarna hee sidaa u qoran yahay dee tartiibku sida u qoran yahay zayd inoo horeeyey camarna ku xigay athaaliu waxa weeye an yakuuna inuu ahaado alaa majiiuhumaa weeyaane calaa cagsi tartiibi say u qoran yihiin cagsigeeda inuu yaa dhici karta oo ahee camar soo horeeyey zaydna ka dambeeyey warkama ku dhaca horta tartiib iyo cagsu tartiib waa iyadoo laisdaba mariyo wey warkama ku dhaca horta fain fuhima hadii fain fahima fain fuhima hadii la fainhaa fain fuhima axad lumuuri bikhusuusihi fain fuhima haddii la doonayo in la fahmo macnuhu waa sidaa axad lumuuri saddexdaa mid ka mid ah bikhusuusihi gaar ahaantiisa in loola jeedo haddii la rabo in la fahmo famin daliilin aakhar daliil kale ayaa caddeynaya ee wowdahee wowdahee caddayn mayso kamaa fihima sidii loo fahmayba almaciyatu inay wada jireen fii naxwi qowlihi tacaala waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciil ismaaciil iyo ibraahiim labadaa nebi calayhima afdalu salaati waatamu tasliime shaqada inay wada hayeen ayaa wowdaas shaqada inay wada hayeen ee gowdaas ismaaciil iyo iyo ibraahiim dhisidii kacbada la dhisayey gowdu maxay faa'iidaysay in ay hee kacbada dhisayeenoo eh, asaaskeedii meel saarayeen soo saas laakiinse inay wada shaqaynayeen oo shaqadah wada hayeen dee adilo kala iyo ayaan ka fahmaynaa ah nebi ibraahim calayhi salaatu salaam iyo wiil iyo wiilkiisu inay kacbada wada dhisayeen waa fahan somaan cadeymo kale ayaa sheegaya eh, wowdaas keliya inay wow meesha ku jirto keliya sheegi mayso inay shaqadii wada qabanayeen ee eh, waxay sheegaysa keliya hee dhismaha inay ibraahimna wax dhisayey ismaaciilna wax dhisayay inaan labadoo wada dhisayeyn marka xagee ka fahmaynaa daliil kale axaadiis baa sheegaysa kidaa kidaa wakamaa fiima loo fahmay atartiibu sida u taalla in loo kala horeysiiyo min naxwi qowlihi tacaala idaa zulzilat اlardu zilzaalahaa oo waakrajat اlardu afqaalahaa oo waqaala alinsaanu maa lahaa warkaasi sidaa isugu xigaba u wada u kala dambeeya saa soo maa inuu saa u kala dambeeya wawda miyaa sheegaysa maya ee waxaa sheegaya cadeymo kale ayaan u helayna in ma garanaysaa dhulku markuu dhulku markuu dhaqdhaqaaqo oo banaanka uu soo dhigo wixii yaalay kadibna hee uu bini aadankii dhihi doono maalaha wakamaa fiihima sida loo fahmay cagsu tartiibi tartiibka hadda u taalo cagsigeed inuu yahay macnuur fii naxwi qowlihi tacaala ikhbaarna soo ka warama can munkiri lbacثi kuwii baciga inkiriyey soo saarida maxay yidhahdeen waqaaluu maa hiya ilaa xayaatunaa noloshayni mooyaan addunyaa namuutu wanaxyaa cagsu tartiib buya baa lyidhi namuutu wanaxyaa tartiibka sa u qoranta hadda cagsigeed booy macnu ah naxyaa waa noolaanaynaa wanamuutu waana dhimanaynaa inay saa taha maxaa caddeena dee bini aadamka qof qof dhinta miyaad sii dhinta maya haddii saa loo dhigo namuut waan dhimanaynaa kadibna wanaxya waa noolaan haddii la yidhaahdo bacigii inkiriyeen waxay ka dhigantay ina qireen bade namuut waan dhiman waan dhimanaynaa wanaxya waa noolaan haddii la yidhaahdo tartiibka see ku taalo weeye maxaa soo baxaysa inay nimanku qireen bahee in la dhimanayo kadibna lasoo saarayo marka macnuhu maxaa weeye cagsa tartiib waa noolnaa hadeeroo waan laska dhimanaya war kalena ma jiro macna saas in cagsutartiibwaaya walow kaana hadday ahaan lahayd litartiibi tan namuut wanaxyaadu hadday tartiib ahaan lahayd yaa lakaana wuxuu ahaan lahaa ictiraafan qirasho bilxayaati nool ay qirayaan bacda almowti geeri gdib kadib ah nool geeri geeri kadib ah inay jidho qirad ay qirayaan bay caddaynaysaa haddii wooda aan ku sheegno tartiibiya in la kala horeeyo maysan ahayn wahaada kaasina alladii kii weye wahaadaa kaasina alladii kii weye dakarnaahu aan sheegnay wahaadaa kaasoo alladii kii ah dakarnaahu aan xusnay qowlu akari ahlilcilmi ahlucilmiga badankii warkiisi weeye oo min annuxaati wakayrihim ah walaysa mana ahan biijmaac ijmaac maaha wowdu inay mudlaquljamci faa'iidayso keliya oo tartiib aysan faa'iideen ijmaac ma aha ee maxaa weeye akaru aqwaali ahlilcilmi weye waaya kamaa qaala seraaj seraaj waa sheegay bal e eh, ruya waxaa la soo wariyey can bacdi alkuufiyiin waxaa laga soo wariyey anal waaw wowda litartiib inay faa'iidayso waanahu eh, waryashaaniyen waanahu waryashaaniyen ajaa waxay ku jawaabeen can aadiin ay aayadda markii la keenay namuut wanaxyaa waxay ku jawaabeen biana almuraadu waxaa weeye yamuutu kibaaruna waaweynkayaa dhimanaya watuuladu siqaaruna ilmahayaga dhaldhalanaya fanaxyaa markaasaa noolaanaynaa meel fog bay geeyeen soo maaha wa huwa baciidun warfog warkaas warfog wey warkaas hee waa warfog wa min awdaxi maa shay kan uga cad waxaa ka mida yaruddu calayhim warkooda lagu celiyo qowlul qowlulcarabaa wacd oo ah yakhtasama zaydun wa camrun zayd iyo camar baa dooday wamtinaacuhum iyo diidistdiidiste culimmadu diidayso min min an yucطafu in laysku cadfo fii dalika bilfaa'i fa in laysugu cadfo aw biuma in laysugu cadfo likownahaa litartiibi ay tahay walow kaanat lwow wowda hadday ahaan lahayd midlahumaa fa'yahee uma mid la lam tanaca daalika arrinkaa waa diidmi lahaa macahaa la jirankeeda lam tanac soo kama mtanaca macahumaa kama mtanac say u diidmatayba macahumaa maca alfaa'i wa wuxuu ku leeyahay sheikhu raximah ullahu tacaala wowdu inaysan hee tartiib faa'iideynan waxaa caddayn weyn kuugu sii ah ikhtasama zaydun wa camrun zayd iyo camar baa dooday zayd iyo camar inay doodeen wowdu waxay caddaynaysaa tartiib inaysan faa'iideynayn oo se u caddaynaysa bilfa'a keen ah, ikhtasama zaydun haye fa camrun zayd baa dooday kadibna caal baa dooda yaa ka dhici laga horta haddaan oratn zayd baa dooday kadibna caal baa dooday macnuu waxaa weeye ninkaas hee yaa gaarkiisa u dooda ma hebel gaarki hebel qof gaar u doodi karo isag keliya isla doodi kara miyaa jira dooddu waa inaan ka dhex dhacdaa hee laba qof dhexdooda soo macan marka facda iyo uma meeshaa ma fadhiisan karto maxaa yeel fa iyo uma tartiib bay faa'idaynayaan meeshana tartiib la kala horeeyo markaan dhoday jaaa muxamadun baayi uma caliyun baayi macna waxay ka dhiganta cali markuu yimi waxoogaa nastay kadib baa hebel kala yimi hadda xataa uma keeno marka hebel markuu doodayo aada u nastay ba ayaa ka daba dooday haddana hebel kale suuragaluma ficilka ikhtasama baan hee hal qof qaadan karin u baahan ishtiraaga in la wadaago warkaa udhacay soo maaha saas daraaddeed uma iyo fa ma geli karaan uma iyo fa maxaa loo diiday inay galeen maxaa loogu diiday inay galaan meesha tartiib bay faa'iideeyaan xaggaa waxaa ka caddaatay wowdu inaysan tartiib faa'iideynayn haddii wowdu tartiib faa'iideyso sida uma iyo fa'da ayaa loogu diidi lahaa meesha inay timaado miyaysan ahayn macna alfaa'i fa'da macnaheedu walfaa'u fa'du litartiibiya watacqiibi weeye idaa qiila haddii la yihahdo jaaa zaydun baa facamrun baa ku xigay famacnaahu waxa weeye ana majii'a camrin camar imaanshahiisu waqaca wuxuu dhacay bacda majii'i zayd zayd markuu yimi kadib min gayri muhlatin wax waqtiyo udhexeeyana ma jirin fahiya iyadoo haddaba faadu mufiidatun waxay faa'iideynaysaa lialaaata umuurin saddex arrimood kow waxaa weye altashriiku in la wadaago fi lxukm xukunka in la wadaago walam unabih calayhi markaan kuu sheegay matniga alfaau lirtiibkiis xaqiib baan ileeya tashriik maanan kuu sheegin liwuduuxi way iska caddahay markaan dhaho jaaa muxamedun jaaa zaydun fa camrun zayd iyo camr inay imaan shahwad aagaan way iska caddahay warkaa maku dhacorta watartiibu in la kala horeeyo bay faa'iideysaa watacqiibu bay faa'iideysaa waaya shiikhosaa tartiib tacqiibka hayn doonee wa tacqiibu kulli shay eeg tartiib maxaa weeye in la in la in salaada maxaa layidhi arkaan arkaan lwuduu iyo sita weey maxaa ugu dambeeya atartiibu الترتيب فهمت ما ترتيب محل عام عام ترتيب محاوي وجه داق قاعن كحج مجد مدح مسح كحج لو كحجي تعقيب محاوية حالة كلا دنبيسي صلاة صلاة التعقيب ويصير ويصير موالاة مروشة ضياء يا ويصير موالاة مروشة ضياء إني اسكي حكتو خاصة بعض ويصير إني اسكي حكتو شرطه معها shardi ma in la yidhaahdo gacantiisa kaa qalalin madaxa masax shardi ma maxay nebiga alayhi salaam markuu weysanayo lugaha wuu reeban jiray soomaa ya haa markuu janaanada ka weysanayo axaadiis maxaa soo aroortay tilmaamaysa inuu weysaysan jiray madaxa masixi jiray kadibna lugaha deysan jirayoo markuu qubaystay kadib hee haddii marka mubaasada muwaalaad loo shardiyo lugaha miyaa laga reebi lahaa waa maya waa maya saa la soco marka tacqiiq waxa weeye shayga markuu dhaco oo meesha ka baxan intii kale inuu yimaado wa tacqiibu kulli shayin shay kasta cirbintiisuna bixasabihi hadba inta u qalanto weeye asaga tusaale fain qulta haddaad tiraahdo fain qulta haddaad tiraahdo dakaltu waxaan galay albasra basraan galay fa baqdaada haddana galay haddaad tiraahdo oo wakaana uu ahaa baynahumaa dhexdooda alaatu ayaamin saddex maalmood udhexayso oo wadakhalta aad gasho bacda haaliati saddex maalinkii saddexaad kadib aad gasho fii mili haada fadaalika kaasi tacqiibun baa loo yaqaanaa fii mili haada caadatan sida caadiga tacqiib baa loo yaqaanaa buu ku yidhi laakiinse fa dakhalta haddaad gasho bacda raabici maalinkai afaraad markay dhammaatay sanaad baa gasha aw khaamisanaad gadaasheeda baa gashay falaysa bitacqiibin lama dhaho walam yejus alkalaamu lamana adeegsan karo kalaam buu yidhi in saa loo adeegsana sax maaha macnuu maxaa wey yani tacqiibka tacqiibku yani wuxuu leeyahy shay labadan shay baa isku fiirinaysa labadan shay aa isku fiirinaysid hadba inta udhexayn karta ya hadba inta udhexayn karta haddaysan dhaafin fa'di baa loo adeegsanaya oo wuxuu yidhi shiiku basre iyo kuufa garowey buu ahaaso oo kale waxaa waxaa waxaa u dhexeeya lix saacadood sooma tusaalaaan yah lix saac guduhu haddaa ku tegtid fa'da waa isticmaala kartaa buu ku yidhi maxaa sida caadiga ah, lix saac inta laga joogo tacqiib way taha lix saac wixii ka badantaa ku tegtid fa ma isticmaali karta buu ku yidhi maxaa yeelay sida caadiga ay ah labada meelood inta udhexaysa yah in ka badan baa ku tagta meeshii markaas umaya waxdantu isticmaal lakiinse fahe ha isticmaalin bu girafan ku dhaca horta yaa markaa macnuhu waay walilfaai faadu macnan aakhara bay leedahay wahuwa tasabub ah iyana sababta shayga tilmaamayso wadalika arrinkaasina sababta shaygu qaaliban waxay ku badan tahay fii cadfi ljumla bay ku badan tahay naxwu qowlika dhahaysa oo kale weeye sahaa wuu sahwiyey fasajada maxaa sujuuda keenay sahwigu waa sababtii marka wazanaa wuu sinaystay farujii markaasaa la rajmay wasaraqa wax u wacday markaasa hee faqudica laga jaray lugtii gacantii waqowlihi tacaala fatalaqaa aadama min rabbi wuxuu kala kulmay kelimaatin haa kelmadihii ducada ku ducaysan lahaa kadibna fataaba fataaba wato aqbal caleyh walidalaalatihaa inay ku tusiso calaa daalika inay ku tusiso inay fa'da tacqiibka ahi canfa cadfiga ahi inay sabab kuu sheegtahay istuciyarad waxaa laga keensaday oo laga soo caariye qaatay lirabdi isku xidhiddii fii jawaabi shardi jawaab shardi la isku xidheeyey naxwu man ya'tiinii fainii ukrimahu soma jeed fainii ukrimuhu fa'daas faaul ah taa maaha maxaa weeye faaul fa'daa faaul ah ayaa laga soo qaatay laga soo isticaano qaatay in fa'dii maadaama fa iyo fa isla in faaul ay hee shaqadaa qaban kadho walihaada sidaa daad baa qiila idaa qiila haddii la yidhaahdo man dakhala daari qofkii daarteeda soo gala falahu wuxuu leeyahay dirhamun xagga maxaa ka dhashay fada hee falahu dirhamun afaada waxay faa'ideynaysaa fa'daasi istixqaaqa dirhami dirhamkii in la mutaysto bidukuuli in gurigaa soo gala darteed ilaan sabab bay faaidaysa ma jirto yah maxaa ka duwan haddii laga jaro walow xudifa alfaau fa haddii laga jaro اxtumila dalika in la mutaystana way xambaari kadhaa tumila dalika way xambaari kartaa wey haye waxtumila aliqraaru bidirhami low in dirhamkii loo qorana yani in dirhamkii loo diidan way xambaari kartaa in loo qorana loo qirana way xambaari karta macnaha waxa weeye fa'dan xarfa cadfigaa sabab bay fa'idaysaa somaanaan dhigin doonay sabab jumlooyinka isku xirayso marka haddaan dhaho buu ku yidhi man dakala daari lahu dirham iyo man dakala daari falahu dirham xaggaasaa waxa ka baxaysa faa'iidada fa'da haddaan dhaho man dakala daari qofka daarteyda soo gala lahu dirham buuleedaan dhaho waana siin karaa mana siin karo markaa ku dhacay soo maa laakiinse haddaan dhaho man dakala daari falahu dirhamu maxaan ku khasbanaay inaan siiyo maxaa yeelay sababu duquulkiisu wuxuu ahaa sababu duuulkiis waaa weeye fadirhamu waa sababu dukuulihi fi daari markaa waa ku dhacay soo maaha maadaama sabab u noqotayna dee waa inaa keentaa wixii sababta u ahayd markaa waa ku dhacay soo maa waay waay walow takhlu lfaau fa-du hadday ka maran tahay waqad takhlu dheh waynaa ka marnaan kartaa alfaau fa-di alcaaifatu wayata waqad waqad waqad maxanaha weeye xarfu taqliil weeye waqad takhlu inay ka marnaataa dhici karta faado afaada alcaadifatu liljumla can haada almacna macnahan oo ah macnaha oo ah dee sababiyada oo xarfu cadaf keliya iska noqoto ka tacaala alladii khalaqa fasawa waladii qadara fahada alladii allihi alladii allihii sabciidma rabbika alladii weeye khalaqa abuuray oo fasawaa toosiye markaa si wacan u abuuray fasawaa si in si fiican loo abuuro ma sababul khalqiba yaa maya ma abuurida si fiican loo abuuraa sababul khalqi ma marka sababyada meesha ka maqan tahay laakiinse waa yartahay waladii akhraja almarca fajacalahu guhaaan axwa fajacalahu wuxuu ka yeelo guhaaan xaabo axwaa duuma dumaa dumaamiya dumaa yani xaabo say u duma yani markay geedka weyn oo dhocdogobkaah markuu dhaco muddo joogo muxuu samaynaya wuu isla fajibinayaa hoos wuusi dhacayaa dumaa aldhahaabaa layid anuu garanmaya macnaa uma uma macnaheeduna wauma litartiibiya wtaraakhi weeye idaa qiila haddii la yala jaa-a zaydun baa yimi uma camrun baa yimi macnaahu waxaa weeye ana majii'a camrin camr imaanshihiisu waqaca wuxuu dhacay bacda majii'i zayd zayd gadaashiisa zayd imaanshihiisa kadib bimuhlatin waqti haa bimuhlatin yacni wakti asagoo ku dheehan buu dhacay wey yacni wakti badan baa udhexeeya weeyaan wakti badan baa fahiya iyadu haddaba mufiidatun weeye aydane fahiya iyadu mufiidatun waxay faa'iideynaysaa aydane idaahatu umuurin bay faa'iideynaysaa kow atashriiku weeye fi lxukmi la wadaago walam unabih calayhi liwutuuxihi waa fahmaysaay watartiib weeye wataraaxi eeg tacqiib maaha tacqiib waxaa weeye ciridda inugu hayo inuu ciridtu ku hayo oo zaydi cali haddii ma garanaysaa eh, zayd soo galay calin la rabay inuu saddex daqiiqo kadib soo galo uu toban daqiiqo kadib soo galay tacqiil lama dhahayo maxaa yeelay si la rabay maxay ahayd intii laisku ogaa inuu ku soo galo waa fahm soomaan caadatan marka caadatan tanna marka wakti badan baa u dhexeynaya fa amaa qowluhu tacaala ah walaqad khalaqnaakum waa idin abuurnay uma kadibna sawarnaakum waanu idin suuraynay uma kadibna qulnaa lilmala ku nidhi hee uma qulnaa lilmalaa'ikati baanu ku nidhi sooma usjuduu ee liaadama soodaas ma ah marka maxaa ku jira ayada waa in laydin abuuray kadibna laydin suureeyey kadibna aadan lagu yidhi usjuduu liaadama cidda laga hadlaya waa ciddee nebi aadan baa laga hadlaya taqdiirku waxa weye buu yidhi khalaqnaa aaba'akum baanu abuurnay uma kadibna sawarnaa aaba'a aaba'akum aabihiin baanu muuqaalkiisii samaynay uma qulnaa lilmalaa'i sujuda aadan markaa uma qulnaa faxudifa waa la tuuray almudaafu mudaafkii waa laga tuuray minhumaa labadoodi mudaafkii laga tuuray macnaa xataa xataa macnaheeda wa xataa lilgaaya watadriij weeyaane gaaye iyo tadriij macna macnalgaaya waxaa laga wadaa aakhiru shay shayga meesha ugu dambaystaayoo la yidhaahdaa wa macnaa tadbiin waxaa la dhahaa annamaa qablahaa waxaa ka horeeya annamaa qablaha waxaa ka horeeya yanqadi shay-an fa shay-an shay shay buu dhammaanaya ilaa an yabluqa ilalgaaya ilaa uu yoolkii gaaro wahuwa gaayaduna alismu waa magaca almacduufu ee la cadfay welidaa sidaa daraadda ayaa wajaba waxaa waajiba an yakuuna almacduufu biha kan wax lagu cadfaa jus-an qayb inuu ka yahay min almacduufi calayhi an yakuuna inuu noqdo almacduufu bihi kan la cadfay oo dambe juزan qayb waa inuu ka yahay min almacduufi calayhi kan lagu cadfayo oo hore waa inuu qayb ka yahay imaa taxqiiqan si caadiyo muuqata waa inuu oga yahay qayb ka qawlika wayakaltu samaka tabaacuna xataa racsaha alaysa ra'su min alhee min asamaka bala soo ah marka waka xataa racsahaa racsa waa macduufun calaa hee asamaka amase taqdiiran si muuqata oga ma aha ee macna ahaan buu oga mid yahay ka qawlihii wey alqa saxiifataka yukhafifa raxlahu wasdaadahaa kana alqaaha qisadan waa kaamil alqaa صaxiifata kay yuhafifa raaxlahu wazaada xataa naaclahu alqaaha i qisadan waxay ku dhacda baa la yidhi almutalamis ninkii la dhihi jiray ayaa mutalamis iyo darafa darafas ogaramasa darafa cabdilbakr iyo mutalamis ayaa waxay maagi jireen camar binu hindi raggaba camar binu hindi waa ninkii boqorka ahaa bay maagi jireen kadib bay ammaaneen haddana kadib markay ammaaneen mid kasta wuxuu u qoray warqad wixii warqadaas saa u wadid u wadid waxaa geysaa xiiro meeshii dhihi jiray caamilkii joogay ugee warqadda waxay kuu qoran ma garanaysaa laydin shaabad buu ugu dhuftay shaabad wax lagaga dhufar laabo shaabada afha lagaga dhufta si loo ogaado in la furay iyo in kala de waa fahamsan maa haddii la furo shaabadu way kacaysaa waaya marka wuxuuna ugu duurxuray inuu wax fiican u qorayo ninkaa markay u tagaan si fiican garanaysaa loo soo ridoono meeshii markay tageen xeero markay tageen mutalamis warqadii buu furay markaasaa warqadda waxaa ku qornayd nimankaas markay ku yimaadaan surka ka dil nimanka markay ku yimaadaan warkii markuu akhriyey warqaddii webiguu ku tuuray dibaddiis ku sii daayay shaamku u soo cararay ninkii darafa ahaa inuu furo waa diidaa wuxuu furi mooye jaa-isa igu jira saan u wadaa u geen doonaa markii loo geeyey wadafacahaa ee caamir caamilkii wafarta ka saaray faqatalahu surkaa loo dheerayay ninkaa marka markuu soo cararay ayaa laga waramayaa moogta fikashadii baa laga alqa saxiifata warqadii buu tuuray kay yukhafifa raxlahu suu gaadiidkiisii magaranaysaa uu khafiifiyo wazaada sahaydiina wuu ka daba tuuray xataa nacalahu ilaa labadiisa kaboodna wuu tuuray alqaaha wuu tuuray wuxuu suraya male fikad baa moogta marka xataa nacalahu nacaluhu yaa ma wuxuu ka mid yahay hadduu eebbu kuuron yahay waa kaa fa cadafa naclahu bixataa xataa wuu ku cadfay walaysa mana ahan naclugu jus-an qayb oo mimaa qablahu ah raxligii iyo zaadka miyaa kabuu ka mid yihi yaa marka maxaa aw taqdiiran wey oo macnuhu muxuu yahay laakinahaa wuxuu yidhi walaysa jus-an mimaa qablahaa taxqiiqan sida caadi sida muuqata de ka mid ma ahan habuu ka mid maaha hee ka mid ma ahan zaadkii iyo gaadiidka sooas maa laakinaha asalse juz-un weeye qayb buu ka yahay taqdiiran xagga qadaridda oo macnuhu muxuu yahay lianna macna kalaam baa wuxuu yahay alqaa wuu tuura maa yufqiluhu wixii culayska ku hayay buu tuuray xataa naclahu marka isku daroo kuwa hoo raxlihii iyo za-indaad ku dartid ujeedka muxuu ahaa soo culays dartee maayn isu soo ururi marka wixii culaysinayey markii wixii culaysinayay la dhaho kawuu soo geli mayaan imki zaad iyo la dhaho iyo sahay iyo kawu maku jiraan zaad iyo sahay kuma jiraan kuleeya sheekh raximah allahu tacaala laa litartiibi laa waxaa loo adeegsadaa sheikhu litartiib baa loo adeegsadaa tartiib tartiib muxuu yaha talow zacma waxay sheegteen bacduhum qaybtood cafwan cafwan cafwan meel baa khaldan laa litartiibi maxay ku xiran tahay waxataa xataa lilgaayati bay faa'iidaysanya watadriiji laa litartiibi in la kala horeeyo hee ku xiranta ma faa'iidayso warkama ku dhaca horta zacma bacduhum waxay ku doodeen ana xataa xataa tufiidu inay faa tartiiba tartiibka in la kala in la kala yani saf lagu jiro kamaa tufiidu uma yowalfa walaysa kadalik sidaasna maaha wainamaa hiya limudlaq ljamci kalwaawee la mid tahay wayashhadu dalika arinkaa waxaa cadeen u ah qowluhu calayhi salaatu salaam ahaa hee kullu shayin shay kasta biqadaain waqadarin qada alle iyo waqadarin qadar buu ku socdaan weeye xata alcajsa caajisnimada iyo walkaysa walkaysa iyo hee nashaadkuba caajisnimada iyo nashaadkuba macataa hee maxay ku xidhan yihiin ilaahay qadartiisiyo iyo wuxuu alla jaamkooyey waaya walaa tartiiba wax tartiiba udhexeeya bayna alqadaa'i walqadarna lama sheegin wa ina tartiibu tartiibkuse fii duhuuri lmuqdayaati wlmuqadaraati wey eeg qadarta qadarta wax loo yaqaan iyo qaduhu labada kelmadood wax tartiib ayaba ma dhexeeyaan tartiibka wuxuu udhexeeyaa wixii la qadaray shaygii la qadaray iyo shaygii la qoray oo qofka loo qoray alqadaa walqadar marka labada qadaha alle iyo qadarka alle tartiibka asagoo xaggaas uma dhexeeya tartiib ugu dhexeeyaa shaygii loo qadaray hebel waxaa loo qadaray inuu guursado hebel waxaa loo qadaray inuu gaara la dhaco waxaasaa tartiib udhexeeyaa mooye hee qadarta iyo qadaha labada eray tartiib uma dhexeeya intaanku dhuuraa wainama aka macnaa aw waxaa weeye wa aw awna liaxadi shay-in laba shay ba udhexaysa aw alashyaa ama ashyaa fara badan ba udhexaysa mufiidatan bacda alabi aw altakhyiira aw alibaaxata bacda alkhabari ashaka aw tashkiika mihaaluhaa waxaa weeye liaxadi shayin ayaga udhexaysa qowluhu tacaala labithnaa yowman baanu joognay aw bacda yowmin soo laba shay maaha yowm ama bacda yowm waliaxadi ashyaana waatan fa kafaaratuhu kafaaradiisu idcaamu casharati masaakiina weeye min awsadi ma tudcimuuna ahliikum aad siinaysaan aw kasuusum aad siinaysaan aw matudcimuu eh, eh, ahliikum aad siinaysaan aw amase eh, fa idcaamu casharati masaakiina qoodintoodu weeye warka ma ku dhacay min awsadi maa shay kan ugu dhexdhexeeya la qoodinayo tudcimuuna aad siisaan ahliikum aad siisaan aw amase kiswatuhum inaa hugooda bixisaan ayaa kafaaradii alkas waxay ku xihantaha awdu idcaam way ku xihan tahay de saa ula soco aw mise taxriiru raqabatin marka taxriir raqaba iyo kiswa iyo idcaamtu soo ashyaa fara badan soo maaha bayna alashyaa macnuhu inta keliya walikownahaa inay tahay darti liaxadi shay in laba shay aw alashyaa inay laba shay ama ashyaa fara badan udhexaysa darteed imtanac waxa xaaraan an yuqaala in la yidhaahdo sawaaun calaya aqumta am qacadta sawaaun waxaa isuu ka mid a qumta inaa istaagtida aw qacadta ama hee fadhiisashida maxaa dhacay lianna sawaa sawaau laabudda fiiha waxaba khasaba min shay-in laba shay ayadaaba waxay tahay khasab ku tahay hee laba shay inay faa'iidayso ujeedka aw loo keenay maxay ahayd yah laba shay inay kuwa caddayso ama wax ka badan inay ma hijiraan soo maaha haddiiba meeshii ayadoo aan awla keenin laba shay iyo ka badan inay jiraan ee caddahayba macnaheedu muxuu yahay nafacii aw laga rabay hee nafacii aw laga rabay looma baahna wey macnuhu waa fahamta soo maaha halkaas ku daliishanaya sheekhu waayahay liannaka adigu laa taquulu dhihi maysid sawaaun calaya haada shayu sawaaun waxaa isu mida calaya haada shay yani kuma yani sawaaun calaya haada shay markaan dhaho masaxba ya masaxba de sawaab maxay u baahanta marka la adeegsanayo laba arrimood marka aw maxaa loo adeegsadaa buu ku yidhi laba shay inay ku sheegto yacni meel hal shay qaadan karta baa aw loo keenaa si laba shay loo sheego dee laakiinse sawaauntu meel hal shay laga rabo maba imaanka dhabu ku yidhi ee maxay u samaysan tahayba laba shay ujeedkii marka loo keeni lahaa meesha wuu ka baxay ninkaninka hurdow ninka hurdow wuu ka baxay meesha wey walahaa arbacatu macaanin awdu afar macneen leedahay kow macnayaani bacda alabi markii meesha amar jiro ayaa laba macno la adeegsadaa wahuma takhyiiru kala doorasho aw libaaxa waxay iska bannaan yihiin macna yaayna bacd alkhabari khabar run iyo been waxaan baari karaa awoodu markay gadaashooda timaadana laba macno wey ashaku inuu qofku ka shakisan yahay aw itashkiiku ama uu qof ka shakigelinayo qofku ka shakigelinaya famihaaluhaa litakhyiiri waxa weye tasawaj hindan aw ukhtahaa oo kale aw alibaaxana maxaa weeye jaalis alxasana xasan albasri la fadhiiso aw ibnu siriina ama maxamed ibnu siriin la fadhiiso walfarqu baynahuma waxaa weeye anna takhyiira kala doorashadu ya-baa waxay diidaysaa jawaasa aljamci isu keenid inay bannaan tahay bayna maa shay laisu keenaya qablaha iyadoo ka horeeya iyo wamaa shay bacdaha ka dambeeya walibaaxatuna laa ta'baahu didi mayso alaa taraam yaadan arkaynin annahu weliya sha'nii laa yajuusina bannaanayn lahu qofka an yajmaca inuu kulmiyo bayna tasawuji hindin iyo waqtihaa suma jeedin walahu wuxuuse xaqu leeyaha qofku an yujaalisa xasana xasan in la fadhiisan karo ibnu siriina jamiican dhammaantood suma jeedin wa mithaaluhaa tusaaleha lishakina qowluka weeye jaa zaydun baa yimi aw camr ama camar baa yimi waa in lam yaclam hadduusan ogeyn aljaa'i minhuma kii yimi uu ka shakiya asagaa qofka shakisan yaa qof yaa shakisan isaga baa shaki ku jira wa miaalaha litashkiikna waxaa weeye asagu ma shakisana cid balan oo ka shakigeliyo qowluka weedhahaysid jaa'a zaydun aw camrun waa idaa kunta haddaad tahay adigu kan hadlayo caaliman mid og biljaa'i minhuma walaakin hase yeeshee abhaamta waxaad ka mugdigelinaysaa caalamukhaata qofka la hadlaysa baa mugdigelinaysaa adigu waa og tahay waa fahamsama tii horena maxay ahayd adaan ogeyn be وأمثله ذلك أرنك تساليزنا من التنزيل حق القرآن قوله تعالى فكفارة إدعام عشرة مساكين هي أو أو أو هي فإذا نساء تخيير وهي fainahu laa yajuusu lahu ma banaana aljamcu bayna aljamiici kulli nasukeena ma banaana calaa ictiqaadi asagoo aaminsan an aljamiica inaynee huwa si kale isuu keeni karaa sadqaana isaga bixsado laakiinse kafaaro darteed baa kulli u jamcinayaa hee suuragal maaha wey suuragal ma aha waaya wqowluhu tacaala walaa calaa anfusikumna mushkilo male an takuluu min buyuutikum aw buyuuti aabaa'ikum tanna maxaa weeye waa ibaax waqowlihi tacaala labisnaa yawman aw bacda yowm maxaa weeye shaki naftooda ku jira weeye shaki hee naftooda ku jira waqowlihi tacaala wainaa anaga muslimiinta ah nebi maxamed iyo asxaabtiisa eh, aw iyaakum ama idinka oo gaaraadadow ayaa la calaa hudan midkan ayaa la calaa hudan ku sugan aw mase fii daalin mi ku sugan yani labadeenna nebi maxamed asagu wuu og yahay inuu inuu ku sugan yahay xaq laakiinse dadka uu la hadlayo yuhu ma garanaysaa yuhu ee gaalada ah ayaa waxaa rabaa dood in loo furo haddii la dhaho marka adeer annagaa saxan didadooba xihantayba dooda see loo furayaa kawa soo qaadba way macnuhu marka kawa soo qaadba inaa hee labadeena mid un mid un hee khaldan yahay kawa soo qaade marka qofkuu soo dhawaanaydo inuu fogo rabaa wuu hore inuu caddeeyo in aduu khaldanta markaasaa bilaabaysa burhaantaadi caddaynaysa dhag dhag dhag taasuu qaadanayaa wixii lagu caddeeyey marka nebi maxamed wuu og yahay tashkiik wey marka qolyaha kale ayaa lagu soo dhaweynayaa laleeyahay war balka soo qaada macnaa am macnaheeduna waa tan waa amtuna lialabi tacyiini weeye caddayn in la doonayo bacda hamsatin daakhilatin calaa axadi ilmustawiyeyni bacda hamsatin hamso gadaasheed hamsadaasoo bay imaanaysaa weeye amtu hamsadaasoo daakhilatin gelaysa calaa axadi ilmustawiyeyni labadaas siman midkood kan horey gelaysaa de waaga taquul waxaad dhahaysaa azaydun miyaa cindaka ah amise camrun baa ah soo ma jeedid in kunta haddaad tahay qaadacan mid mid yaqiinsaday bianna axadahuma midkood cindahu inuu yahay walaakinaka heedhe shakirta waxaa ka shakiday fii cayni ku ahaa walihaada sidaa daraaddeed ayaa yakuunu waxaa ahaanaya aljawaabu jawaabtu bitacyiini kan kan kan jooga in la sheega ayaa khasaba laa binacam walaa bilaa laa yancamtuna jawaab noqon mayso markaan dhaho azaydun cindaka amcana marka lao nacam iyo laa ma jiro jawaabtaas shay kuwa laba mid buu ahay zaydun waa inaad tiraahdaa وتسمى وح لو أم أمتا هذه تن لو يقان أم معادلة لأنها عادلة الهمزة لأنها محايرة عادلة الهمزة همزة أي وقد قنطع في الاستفهام سؤال سؤال سؤال كنتي سؤال ضلبك بها همزة لو لو سؤال دلبي على ترام أركين أنك عدو أدخلت إن الهمزة على أحد الاسمين أجلس الذين لبضاصوا استويا أي سنمين الحكم حكمك fii dannika ay xusinmeen binisbati ilayhima oo waadhalta amna aa gelisay calaakhari kii hore oo wasata aa dhex gelisay beynahumaa dhexdoodana maa shay laa tashuku fiihi aan ka shakinan oo huwa qowluka cindaka ah warama ku dhacan horta yaa amtan macaadada loo yaqaana sababtu maxay tahay azaydun maxaa gelis hamzo zayd marka haddii hamzo la geliyey wuu ka dheeryaha camar soo ma ahan markaasaa camarna am siisay macnuu waa inta keliyade meesha zaydun tidhi dheeraad buu watay zayd hamzena gelisay camruna dheeraad kala keente la sin makaa kaasa amta ugu darta asagana marka amta waxay mucaadalaysay oo mucaadala u leebalaysa leebal waxay ka dhigtay zaydkii hamzada u tagay leebal ka dhigtay warka ma ku dhaca horta waaya tan kale wuxuu ku yidhi wayusamu tusamaa aydan mutasilan waa la yidhahdaa lianna maa qablaha maxaa waxa ka horeeya yaa iyo wamaa bacdaha wax ka dambeeya laa yastaqni kama maarmaan biaxadihi maca alakhar iskama maarmaan wey iskama hee maarmaan weeyaan halkaan maku tuujinina hada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyi maxamed